بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه طيبين طاهرين وعلى من صار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد باب الله cashirkeennu maanta wuxuu ka bilaabmayaa baabka laa ayuu ka bilaabmayaa ereyga laa ah laa cashir idil ayuu sheekhu ka dhigay oo baab gaara ayuu u guntaday welibana laa wuxuu ka bilaabay kelimatu iclam iclam waxay culimmadu ay isla og yihiin ereyga iclam ah haddaad aragto baab ka bilowda waa baab adag baa la yidhaahdaa ilaa xad sidaa darteed baabu laa laba boqol oo suuro oo dhadhow ayuu leeyahay baabkani boqol iyo dhowr iyo sagaashan qaybood ayay laadu u qaybsantaa naxwaha hadda cashirkeennan maanta waxaan kaga warrami doonaa laada camalkeegaynu kaga warramaynaa ila socda hadda nuqaadkii baan doonaynaa inaan tilmaano maxaynu ka warramaynaa laada camalkeega horta laadu maxay samaysaa tallaabada koobaad tallaabada labaad waxaan ka warbixinaynaa shuruudda laa maxaa laa loo shardiyaa waa tallaabada labaad shuruudaha laa waa maxay tallaabada saddexaad waxaan ka warbixinaynaa tusaalaha jumlo dhammaystiran oo laa ay leedahay tallaabada afraad waxaan ka warbixinaynaa aqsaamta ismiga laa tallaabada shanaadna waxaan ka warbixinaynaa aqsaamta khabarka laa bal haddayla soco aan ku soo celiya mar shan qodob buu cashirkeennani ka warramayaa baynu shan qodob shantaa qodob ayaad isku dayi doontaa inaad wax ka mida xasuusnaato shanta qodob ee cashirku uu ka warramayo qodobka koobaad waxaynu nidhi laadan ayaynu ka warbixinaynaa camalkeega laadu maxay samaysaa waa camalu laa tallaabada labaadna shuruudda laa baynu sheegaynaa maxaa loo shardiyaa tallaabada saddexaadna aqsaamta laa ayaynu sheegaynaa laa imisay u qaybsantaa tallaabada afraadna ismiga laa qaybihiisaynu sheegaynaa tallaabada shanaadna khabarka laa qaybihiisaan sheegaynaa tusaalahana lix kaga dhigo haddaad doonto haddaba culimo ereygan laaa laa sidii inna wa akhawaatuhaa ay ahaan jirtay ayay tahay inna wa akhawaatuhaa maad xasuusantihiin waxay samayn jireen inna wa akhawaatuhaa maxay samayn jireen mubtade iyo khabar ayay dusha ka geli jireen sow caynkaa ma aha mubtadaha iyo khabarka markay galaan ayay mubtadahana mansuub ka dhigan jirtay ismu innana loo bixin jiray khabarkana marfuuc bay ka dhigi jirtay haddaba waxaa la doonayaa laadani mubtadiya khabar bay geli mubtadihii ismullah baa la odhanoo mansuub bay ka dhigan khabarkiina khabarullah baa la odhanoo marfuuc bay ka dhigi saasay u shaqaynaysaa hal su'aala ayaa niyow qabaa maxaynu nidhi horta laadu mubtadiya khabar markay gasho mubtadahaasay ka yeeli way nasbini sidii ini ay u nasbinaysay khabarkana way rafcini sow caynkaa ma aha hal su'aala ayaan qabaa miyayna ka fududayn inta laa baab loo guntanayo in ina wa akhawaatuha lagu daro oo ina wa akhawaatuha lix xaraf bay ahaayeene toddobuun laga dhigo oo la yidhaaho inna wa anna wa kaanna wa layta wa lacalla walaakina walaa halkaa un in layskaga dara ka warrama mayna kasii fududaateenba ilin sidii ina wa akhawaatuha bay u shaqaynaysaa baynu nidhiye horta way fududaan lahayd warkuna u soo ururi lahaa laakiin sababta halkan baab loogu dhigay waxa weeye waxyaabo badan bay kaga duwan tahay innada qodobka koobaad eeg innadu macrifiya nakiraba way gashaa laakiin laadani macrifada ma gasho muxamedun qaa'imun saw inna laguma dari jirin maxaad odhan jirtay muxamedun qaa'imun inna muxamedan qaa'imun saw maaha laa kuma dari kartid waayo muxamedkaa dee macrifaa laadani inna waxay kaga duwan tahay nakirooyinka iyo meelaha unbay gelaysaa meelahaasay kolkaa kaga duwanaan doontaa biidni illaahi tacaala xagga hore ismigeeguna innada ismigeegii wuxuu kaga duwanaani marar badan mebni buu noqonayaa halkii inna uu mucrabka ahaa iclam waxaad ogaataa anna laa talaa la yidhaahdaa tansibu inay nasbin annakiraati nakirooyinka laadu yay nasbinaysaa nakirada ayay nasbini nakiradani waa mubtadaha kii ahaan jiray biqayri tanwiinin tanwiin la'aantii ayaa la nasbin wax tanwiina oo loo yeelayaana ma jiro idaa baasharad marka ay la xidhiidho annakirata nakirada shardi markay nakirada toosula xidhiidho oo walam tatakarar ayna soo noqnoqon laa midda laa la yidhaahdaana ayna soo noqnoqon tusaaluhu waa maxay rajulun fidaar hadalka ah waxaan odhanayaa laa rajula fidaar laa rajula fi daar in kastoo rajulun fi daar ayna kalaam dhammaystira noqonayn carabi ahaan laa rajula fi daarun baa saxa waayo rajulun fi daar waa nakiro oo nakiradu dee mubtade ma noqoto bilaa musawiq iyadoo ah alrajulu fi bu buu ahaa alrajulu fi daar alrajulu fi daar markaad laa ku darayso rajulkani waa inuu shardi nakiro ahaadaa ilan tansibu nakiraad buu ina yidhiye laa rajula fi daar baan odhanayaa xarafka naasikha ah ee mubtadaha iyo khabarka gelaya waa laada ismiga la nasakhayo ee mubtadaha ahaan jirayna waa rajula khabarka khabarulmubtada ahaan jiray ee hadda khabarulaa'ihina waa fidaar oo jaar iyo majruura laa rajula fidaar macno ahaan wax ninihi guriga kuma jiro weeye laa rajula wax ninihi fidaari guriga kuma jiro ama ha ahaado mufrad ama ha ahaado musanne ama ha ahaado jamac wax nin la yidhaahyo guriga joogaaba ma jiro way macnaheegu laa rajula wax ninihi fi daari guriga kuma jiro hadda nin guriga kuma jiro ma aha wax ereyga wax ah ka tegin nakira fi siyaaqi nafyi tufiidu lcumuum wax ninihi guriga kuma jiro jinsiga ayaa la anfiyayaa jinsiga jinsiga rajulka ayaa la anfiyaya ama keli ha ahaado ama musanne ha ahaado ama jamac ha ahaado haddaba away ismigii laa waa rajulka waa hadda mebniyo ismu laa mabniyun cala alfatxi baa la odhan fii maxalli nasbin rajulkaasi waa ismu laa mansuub odhan maysid hadduu mufradba yahay ismulaa hadduu mufradba yahay mansuub lama yidhaa fii maxalli nasbin baa la yidhaahdaa ardayee balinya horta mebniga mebniga bal waxaa tusaaleaan idinka siiyo mebnigu waxa weeye ereyga hadduu marfuuc noqdo iyo hadduu mansuub noqdo iyo haduu majruur noqdoba isku dhawaaquuna xaraka qura un wada sitaa ereyga hadduu faacil yahay iyo hadduu mafcuul yahay iyo hadduu xaraf jaar ku jiro isku dhawaaquuna haadaa ayaa faacil ka dhigaya haadaa ereyga haadaa ayaa faacil ka dhigayo kanaa yimid odhanaya maxaan idhaahdaa jaaa haada haadaa saw ma reebna saw faacilna maaha fii maxalli rafcin ma aha haddana haadaa yaa mafcuul ka dhigaya bal kanaan arkay yaa odhanaya raaytu haada ra'aytu haada haadaadiis ma bedelin markay marfuuca fii maxalli rafcin ahayde fii maxalli nasbin yaa haadaa ba ku daraya ba'dii xarafka jaarahay marartu bi haada ma isbedeshayba isma bedelin mebni baa loo yaqaanaayo xarako qura ayuu sitaa maxalka ayaa u kala duwan mar waa fii maxalli rafcin marna waa fii maxalli nasbin marna waa fi maxalli jarin hadaba ismiga la waa saasoo kale ismiga laa waa mebniyo fadxadaa wuxuu sidanayaa wixii lagu nasbin jiray muxuu sidanayaa baan ku idhi wixii lagu nasbin jiray hadduu ahaa qaybtii fadxaha lagu nasbiyo fadxuunbaad ku dari laa rajula hadduu ahaan jiray muanana muanaha maxaa lagu nasbin jiray aia waar muanaha maxaa lagu nasbin jiray ya yabaad kolkaa ku dari laa rajulayni baad odhan laa rajulayni hadduu yahay wixii yada lagu nasbin jiray sidii jamca mudakaru saalim dee iskaga darso haduu yahay wixii alifka lagu nasbin jiray sida maxay oo kale asmaaulkhamsaha dee waa markuu asmaaulkhamsaha oo kale isaga asmaaulkhamsuhu mudaaf buu shardigiisu yaho uu inaga baxay mufrad buuna noqonay iska daaya xagga dambe inoogu iman isaguye hadduu yahay qaybtii kasraha lagu nasbin jiray sida jamaca mu'anatu saalim kasraad ku binayni laa banaati unbaadon laa banaati banaati waad kasrinaysaa uun kolka lamana tanwiininaya buu ina yidhi waa bikayri tanwiinin laa rajulan lama ogola laa rajulan rajulkanoo fadxatayn sita lama ogolaa waa fadxa waaxida uun maxaad odhani laa rajula fi daar haddaba waxaad tidhaa qalin shandada kuma jiro maxaan odhanayaa qalin shandada wax qalin shandada kuma jiro markaan doonayo laa qalama eeg waan kor dhigayaa fatxana waan fadxataynna waan ka ilaalini tanwiin maxaan odhanayaa laa qalama filxaqiibati wax qalinihi shandada kuma jiro waxaad tidhaha wax lacagihii jeebka maxaan idha laa fuluusa eegeeg fadxa qudha laa fuluusan maaha hadda an maxaan idha laa fuluusa filjay baan odha waa fatxa waaxida waxaa la arkay gabayaaga carbeed eeg fatxadaa sunbaa laysla ogol yahay iyadoo tanwiin loo yeelayo lama ogola wixii gabaya soo aroorana waynu ka hadli doonnaa insha allah iclam waxaad ogaataa ana laa midda laa la yidhaahdaa tansibu inay nasbini annakiraati wixii biqayri tanwiinin tanwiin la'aantii ayay nasbin idaa baasharad markay la baashirto annakirata nakirada markay la baashirto walam tatakarar ayna soo noqnoqonin laa midda laa la yidhaa ayna soo noqnoqonin laa rajula fi daar oo kale wey khayra laha siiya sheekhu qayb idil buu ilaaway qayb idil buu ka tegey markii uu baabkan marayey laadu shaqaday qabataa waa maxay inay ka ismiga ah ee mubtadaha ahaan jirayna ay mansuub ka dhigto ka khabarka ahaan jirayna inay maxay ka dhigto marfuuc inay ka dhigto saw maaha oo haddaba khabarkii muu ka waramayba tansibu nakiraaduunbuu yidhi tansibu nakiraad macneheegu waa maxay waa ismiguunbuu ka warbixinaya warbixinayaa ismiguunbay nasbinaysaa khabarkana dee way rafcini khabarkiibuu ka aamusay haddaba sheekhu inuu ka aamuso maahayna inuu shaqada la sheega ayay ahayd inay ismigana nasbinayso khabarkana rafcinayso labadaa tallaabo oo wada socda inay laadu qabanayso ismiga iyo khabarka khabarkiibuu ka aamusay ismigii unbuu yidhi way nasbinaysaa haddaba laadu camalkeegii waynu ka baxnay oo intaasuu sheekhu kaga baxay wuxuu ina yidhi ismiga ayay nasbin khabarkana way rafcin intaasaan kaga baxnayba waa shaqada la ay qabanayso shuruud bay laadani inooga baahan tahay culima shuruud laadu hamoodin inay iska nasbinayso uun ay mubtadiya khabar gelayso laabudda min shuruud shuruudda lagama maarmaanka ah ee halkan aynu ku arki doono biidni illaahi tacaala shuruudda lagama maarmaanka ah waa lix shardi lix shardi ayay laadu u baahan tahay afar ka mida iyadaa u baahan afar shardi oo shuruudda laa ka mida iyadan keligeed laada ah loo shardiyayaa hal shardina ismigi iyo khabarkaa loo wada shardiyayaa hal shardina ismigoo qura ayaa loo shardiyaya ila socda imise shardi baynu nidhi lix shardi ayaa lagama maarmaana lixda shardi ee lagama maarmaanka afar yaa iska leh afar laadaa iska leh midna yaa iska leh ismig iyo khabarkaa wada leh midna yuu u gaar yahay ismiga oo qura ayuu u gaar yahay lixdaasaa lagama maarmaana horta shardiga koobaad laad waa inay naafiye tahay shardiga koobaad maxaynu laadu waa inay maxay tahay naafiya yaa iga hadhay markaa markaan ku idhi laad waa inay naafiye tahay naahiyadii baa iga hadhay ficilka mudaaric geli jirtay naahiya naahiya ta nahyiga samaysee mudaarica gasha way jazmisaa iyadu iyaduyo mubtadiya khabar uma baahna maxaa lagu odhan laa tajlis cala alkursi liannahu munkasir laa tajlis ha fadhiisan weeyi laa tashrab ha cabin weeyi laa ta'kul ha cunin weeyi taasi mudaarica uunbay gashaayo naahiyaa la yidhaahdaa laadaa maxaa la yidhaahdaa laa tajlis markaan le maxaa laadaa la yidhaahdaa naahiya baa la yidhaahdaa naahiyo hadday noqoto mubtadiya khabar ma gasho oo teenan maaha waayo teenani waa inay naafiyo tahay isla qodobka naafiyada ah waxaa culima inaga hadhay qodobka naafiyada ah laadu waa inay naafiyo tahay sawmaynaan odhan shardiga waxaa inaga hadhay zaaidada laa zaa'ido la yidhahbaa iyaduna jirta saw naahiyadu ma bixin zaa'idaduna way baxday oo zaa'idadu waa kelmad inay joogto iyo inayna joogin ay isku uun tahay aayadda qur'aanka u fiirso maa manacaka anlaa tasjuda markii ibliis lala hadlayay baa lagu yidhi maa manacaka ibliisow maxaa kaa manciyey anlaa tasjuda hadda anlaa tasjuda laadaasi waa zaa'ida waxay ka dhigan tahay uun maa manacaka an tasjuda antani waa masderiya sidaynu soo dhigannay tasjudana masder eh, munsabiga ama mu'awal abaa laga dhalaalin maa manacaka sujuud maa manacaka sujuud war maxaa sujuudda kaa manciyey saasuu macnuhu noqonayaa maa manacaka sujuud laakiin haddii laadan aynu zaa'ide ka dhigi weyno macnuhu wuxuu noqonayaa maa manacaka cadama sujuud u fiirsa hadda wa hada khada faadix maa manacaka cadama sujuud ibliisoo waad sujuudsantuhuune sujuuda maad ka yar nasatid buu macnuhu noqonaya haddaad laadaa macnayso maa manacaka maxaa kuu diiday allaa tasjuda inaadan sujuudin war inaadan sujuudin ood ka yar nasato sujuudda maxaa kuu diiday bay noqonaysaa kolkaa ma laadaasaan macnaynaayo ibliis uu sujuudsanaa mise laadaa macnayn mayno oo zaa'idaynu ka dhignaayo ibliis sujuuduu diiday ibliis sujuuduu diiday haddaba silaa la yidhaahdaa qur'aanka dhexdiisa culimmadu waxay ka xishoodeen inay ku magacaabaan zaa'ida waxayna yidhaahdeen haadihi laa idaa waradat fi lqur'aani alkariim tusamaa sila sila silaa la odhanayaa laadaasi markay qur'aanka ku jirto waxaana la yahay talow xikmadda iyo balaaqada laadani iyadoo zaa'idaa ilaahay qur'aanka u dhexgeliyey waa maxay waaba zaa'ide maa la yskaga tago waxaa lagu leeyahay alaa waina tawkiid alaa waina zaa'ida laa yakhlu min tawkiidin haddaad aragto erey ziyaado ah macno uu sita baa jiro oon la'aantii la helaynin oo tawkiida ah. tawkiid ibliis haddaba waxaa la sheegayaa ibliisnimadiisa inay sabab ugu ahay sujuud uu ka tegey sujuud uu ka tegey balka waran waa hal sujuuda uu ka tegey ayuu ibliis ilaahay ibliis kaga dhigay oo naxariistii alle looga fogeeyey oo tawbadiisii aynu ognahay siday tahay balka waran adigu haddaad maalintii haddaba aad shanta salaadood imise sujuudood baa ku jira shanta salaadood imise duurko qura waa afara imise sujuudood baa ku jira afar ragcadood sideed sow maaha imise e, salaadood ku jira afar iyo soddon sujuudoodka diidaya balka waran ibliis markuu hal sujuuda ibliis ku noqday ka afar iyo soddon sujuudood diidaya balka waran waxa ka sii daran waxa ka sii daran hadda waxa ka sii daran eeg ka loo sujuudayaa kala dunaa ibliis markuu ibliis noqday yaa u sujuud lalahaa aadam adigana yaa u sujuud lagu leeyahay allah kolkaa aadam oo makhluuq ah ayaa markii la yidhi u sujuud uu diiday uu noqday haddana ibliis adigu khaaliqii ku abuuray markuu ii sujuud ku yidhi ka waran haddaad u sujuudi weydo waa khatarteeday runtii leedahay waa arrin halisa ah. maa manacaka anlaa tasjuda laadaasi haddaba culima naafiye maaha laada anlaa tasjuda ku jirtaa naafiye maaha waa marka koobaad waa zaa'ida baa loo yaqaanaa ama silaa loo yaqaanaa qur'aanka dhexdiisa maxaa la odhanayaa zaa'ida ama sila ayaa la odhanaya qur'aanka dhexdiisa waxaynu ognahay laadaas inayna waxba qabanaynin shardiga koobaadee naafiyada ah ayay inagaga hadhay imise laabaan imika saarnay naahiyadii iyo iyo zaa'idadii shardigay ku baxeen waa maxay waa laadu naafiye inay tahay naafiyo shardiga labaad ee laada an yakuuna nafyuha jinsan maxaynu laadu waxay anfiyeysaa waa inuu maxay yahay jinsi waa inay anfiyayso jinsi lama ogola inay jinsi wax ka yar anfido lama ogola laa rajula markaan idhaa jinsiga ragga oo dhan baa la diidaya nin qura ma aha hamoodin laadani mufrad bay gashayoo nin mufradaa la diidan yahay hamoodin laa rajula maaha mufrad waxaa la diidan yahay war waa jinsiga rag'a ah. ama nin ha ahaado mufrada ama laba ha ahaadaan musana'a ama jamac ha ahaadaan laa rajula haddaan idhaa waa wax ragihi wax minihi keli iyo laba iyo saddex waxay dooni ha noqdaan fidaar guriga kuma sugnaa waa inay jinsi anfiyayso maxaa haddaba culima halkaa iga baxay an yakuuna nafyuha jinsan waa shardiga labaad nafyigeegu waa inuu jinsi yahay baynu nidhi laada wuxdada la yidhaahdo ayaa iga baxday ee tacmalu camala laysa laada wuxdada la yidhaah haddaan laa rajula rajulada haddaan godo oon ugu dhawaaqo laa rajulun laa rajulun oo sidii kaana waa khawaato aan ka dhigo waa iyaduna mid jirta laa rajulun qaa'iman haddaan idhaa ama la rajulun filmasjid haddaan idhaa waa nin masaajidka kuma jiro laakiin laba ragaa ku jira eg laa rajulun haddaan godo nin qura un baan diidayaaye wuxdadaan diidayaaye laba ragana ma diidayo jamacna ma diidayo hadaan doono laa rajulun filmasjid war nin masaajidka kuma jiro bal rajulaani fiihi bal rajulaani fiihi waa jaais weeyaan ahi laa rajulun fi lmasjid bal rajulaani fiihi hada jaais leeda haddaba haddii ay noqoto eh, nafyigu hadduu jinsi noqon waayo jinsiga hadday anfin weydo jinsiga hadday anfin weydo iyaduna tacmalu camala ina maaha waa shardiga labaad ta wixdadaa iga baxday markaa shardiga saddexaad an yakuna nafyuhaa an yakuuna eh, nafyuhaa shardiga saddexaad u fiirso an yakuuna nafyuhaa liljinsi nasan anfinta laadu ay jinsiga anfiyaysaa mid ixtimaaliya yuuna noqonine mid nas ah oo ku cad waa inuu yahay jinsigan inay diidan tahay waxaa halkaa inaga baxay an yakuuna nafyuha liljinsi nasan markaan idhaahdo isla laadii waxdada ahayd oo laada waxdadiihi mararka qaar waxay anfidaa jinsi laakiin ixtimaal bay ku anfidaa ixtimaal suurtagalnimay ku anfidaa laakiin nas kuma aha nas waxa loo yaqaanaa ereyga aan laba macno berhaynin nas maxaa ereyga aan laba ta'wiilood berhaynin ee macnihiisu uu si unku cad yahay baa nas la yidhaahdaa shardiga saddexaad culima mayla socotiin maxaynu nidhi an yakuuna nafyuha liljinsi hee nasan shardiga afraad alaa yadkhula calayha xarfu jarin shardiga afraad maxaynu nidhi alaa yadkhula calayha xarfu jarin xaraf jaariyuna laada dusha ka gelin haddaan idhaa jitu bilaa zaadin ka warran jitu bilaa zaadin laadaasi hadda ma shaqaynaysa ma shaqaynaysa laadaasi oo hee sababtu waa maxay dee xaraf jaar baa dusha ka galay anlaa yadkhula calayha xarfu jarin xaraf jaar haddaad tidhaa qadibtu min laa shayin ka warran qadibtu min laa shayin hadda laadaasi may camal samaynaysaa maya oo maxaa diiday min xaraf jaara xagga hore ka martay qadibtu min laa shayin waxaa lagaa rabaa ardayo waxaad odhanaysaa wax afartii shardi ee laada ma iga qaadateen afartii shardi ee laada ka warrama afartii waad haysiin haddaba ismiga iyo khabarka hal shardi baa loo shardiyaa waxa weeye an yakuna nakiratayn ismiguna waa inuu nakiro yahay khabarkuna waa inuu nakiro yahay waxaan nakiro ahayn kuma camal falayso ismiga iyo khabarkuba waa inay nakiro yihiin laakiin hadda la soco hadduu khabarku uu noqdo jaar iyo majruur ama daraf hadduu noqdo hamoodin majruurku inuu nakiro noqonayo rajulun fii daarin ma aha eg ama fii daarin rajulun ma aha waa fi daari isagu macrifu iska noqonaya kolkaa markaad laa rajula fi daari leedahay laa rajula fi daari laa rajula fi daari fi daarida nakiraha ka dhigin waa macrifu iska yahay dee ilan mutacallaqaha iska khabar noqonaya sida caadiga ahi afar qowl baa ku sugan shardiga ismiga iyo khabarka u yaallaa waa inay labaduba nakiratayn yihiin macrifataynkii baa mamnuuca shardi hal shardi baa ismiga oo qura u gaara ismiga laa hal shardi oo gaara ayuu leeyahay ma xasuusantihiin ismullah shardigiisa ismullah hal shardi buu leeyahy waa maxay halkaa shardi waa inuu ismigu laada ku xigo eeg an yakuuna ismuhaa mutasilan eeg bixaa waa inuu ismiga laadu uu aya ku xigo laada waa inuu ismigu ku xigo oon lasoo kala dhex gelin waxaa la diidayaa laa fiihaa qawlun oo kale haddaynu eegno aayadda qur'aanka ah laa fiihaa qawlun eeg ismigii waa qawlka dambe waxa soo kala dhex galay laada iyo qowlkiina fiihaa baa soo kala dhex galay laadu ma camal samaynayso mubtadiya khabarunbay iska noqonayaan laa fiihaa qawlun lixdaa shardi ayaa culima lagama maarmaana bal maran ku soo yar celiya lixda shardi shardiga koobaad laadu waa inay naafiye tahay shardiga labaadna waa inay jinsi anfiyeyso shardiga saddexaadna anfinta jinsiga waa inay nasku tahay ku caddahay shardiga afraadna xaraf jaaryuuna dusha ka gelin afartaa laadaa loo shardiyaa hal shardina ismigiiyo khabarkoo wada socdaa loo shardiyaayo waa inay nakiratan yihiin hal shardina ismigoo qura loo shardiyaayo waa inuu ismigu laada ku xigo lixdaa shardi ayay laadani horta u baahan tahay iclam waxaad ogaataa anna laa midda laa la yidhaahdaa tansibu inay nasbinayso annakiraati nakirooyinka halkaa shardi baa sheegane ma xasuusantihiin culimo annakiraati nakirooyinka ayay nasbinaysaa shardiga ma waa inay nakiratan yihiin ki weeyi biayri tanwiinin tanwiin la'aantii lama tanwiinin karo waa mebni mebniga lama tanwiiniyaba idaa baasharad markay la baashirto annakirata nakirada markay laadu toos ugu xigto halkaa shardi labaad baa ku sheegana ma xasuusantihiin idaa baasharad annakira nakirada markay ku xigto waa ismiga laa inuu laada ku xigadii weeyi oo walam tatakarar laa laadu yayna soo noqnoqonin shardigani waa iska jawaasa wujuub maaha walam tatakarar laa laadu yayna soo noqnoqonin waxaa la diidayaa laa xawla walaa quwa oo kale haddaad laada soo laada haddii la soo celceliyo wayna camal samayn kartaa waana layska dayn karaa la soco waa boqol iyo shan iyo sagaashan suuro ayaa masaladaa ku jira boqol iyo shan iyo sagaashan suuro haddii laada la soo celceshado oo walam tatakarar laa laadu yayna soo noqnoqonin sida laa rajula wax ninihi fi daari daarta kuma sugna hadda rajula waa ismu laa waa mabni waana fii maxali nasbin mabniyun cala alfatxi fi daar jaar iyo majruurku waa fii maxali rafcin khabaru laa fain lam tubaashirhaa laadu haddayna toos ugu xigin wajaba waxa waajibaya alrafcu in la rafciyo ayaa waajibaya haddii laadu ay ku xigi weydoo lasoo kala dhex galo ismigeega in la rafciyaa waajibayaoo mubtadiya khabar bay iska noqon sida laa fiihaa qawlun oo kale wa wajaba waxa waajibaya takraaru laa laa in la soo celceliyo sida laa fi daari daarta kuma dhex sugna rajulun nini walamra'atun iyo gabadhitoona fa in takararad laa laadu hadday soo noqnoqoto jaaza waxa bannaan icmaaluhaa laada in la camal siiyo wa ilqaa'uhaa iyo in laada la laaqi yeelo oo camalkii loo diido laadu hadday soo noqnoqoto laa xawla walaa quwata oo kale waanad camal siini oo laa xawla ayaad ugu dhawaaqi haddaad doontana camalkaadu diidiyo laa xawlun baad iska odhani laa xawlun walaa quwatun ama laa xawla walaa quwata ama laa xawla walaa quwatun eeg ayaad odhanaysaa waad iska camal siinaysaa haddaad doontana waad iska daynaysaa fa in takararad laa laadu hadday soo noqnoqoto jaaza waxa bannaan icmaaluhaa in la camal siiyo wa ilqaa'uhaa iyo in la laaqi yeelo fa in shiita haddaad doonto qulta waxaad odhan laa rajula waxninihi fi daari daarta kuma sugna wala walamra'atun gabadhina kuma sugna hadda eeg laa rajulada ma haysaa rajulka hore waa la camal siiyey walamra'atun haddii aan saa tanwiin dambatayna siiyana camalkii baan u diiday wayshita haddaad doontana qulta waxaad odhan laa rajulun nini fi daari daarta kuma sugnaa wala mra'atun gabadhina daarta kuma sugnaa culimo waxaynu halkaa maraynaa laada horta camalkeegii waynu sheegnay waa qodobka koobaad laada shuruuddeediina waynu sheegnay waa qodobka labaad tusaalihii laadana waynu sheegnay waa qodobka saddexaad mayla socotaa hadda tusaalihii laadana waan sheegnay yaa ii dhiman ismiga laa imisuu qaybsamaa khabarka laana imisu u qaybsamaa haddama ila socotiin haddaba ismiga laa culima horta ismiga laa saddex buu u qaybsamaa saddexda ismiga laa uu u qaybsamo ila ogaada inuu yahay mufrad iyo inuu yahay mudaaf iyo inuu yahay shabiih bilmudaaf saddexdaasunbuu noqonayaa mufradka waxaa looga jeedaa waxa aan mudaaf iyo shabiih bilmudaaf toon ahayn hadduu doono musanaba ha ahaado musanuu maanta waa mufrad jamcu xataa maanta waa mufrad jamca laftiisu waa mufrad laa rajula fi daar laa rijaala fi daar laa rajulayni fi daar eeg waa mufrad maanta kii mufradka ahaa almufrad fii baab اlicraab waxaynu ku soo marnay maa laysa musanan walaa majmuucan walaa mulxaqan bihima walaa min alasmaaءi اlhamsa halkana waxaa mufradka loo yaqaanaa baablah markaad joogto mufradku waa maa laysa mudaafan walaa shabiihan bimudaaf waxa aan mudaafna ahayn mudaafkana aan shabihin ayaa mufrad la yidhaah haddaba ismullah haduu mufrad noqdo waa ka mebniga ah uu ina leeyahay bikayri tanwiinin inkastay dhamaan laba ka mid ihi bikayri tanwiinin toosay yihiin mufradka lama tanwiinin karo waana mebni wa fi maxali nasbin mabniyun al alfatxi ama mabniyun cala ya ama mabniyun cala alkasri ayaad odhan ismiga la hadduu mudaaf noqdo waa mucrab isagu mebni maaha ismiga la hadduu mucrab mudaaf noqdo waa mucrab maxaan odhani laa imra'atin xaadirun laa ulaama imra'atin xaadirun ulaama hadda waa ismulaah mansuub wa calaamatu nasbi fatxa daahira liannahu mudaaf hadduu ismulaa uu noqdo shabiih bilmudaafna shabiih bilmudaaf hadduu yahay isna sidoo kale waa mucrab maxaan odhanayaa laa jabalan xaadirun laa aalican jabalan xaadirun ereygan daalican ah shabiih bilmudaaf baa la yidhaahdaa shabiih bilmudaaf waxaa lagu tilmaamaa matasala bihi shayun min tamaami macnaahu sawaaءn kaana marfuucan am mansuuban am majruuran baa la yidhahdaa laa daalican jabalan xaadirun daalican hadda waa shabiih bilmudaaf mudaafku wuxuu sitaa mudaafun ilayhi daalicantanina waxay sidataa mafcuulun bihi ka dambeeya oo sida mudaafka mudaafun ilayhiga uu qaadanayo uu qaadanayo laa daalican waa ismu lah jabalan waa mafcuulun bihi daalicu uu qaadanayo ismigu uu qaadanayo xaadirunna waa khabarki ilaah laa daalican jabalan xaadirun haddaba laa daalican jabalan xaadirun markaan idhaa daalic waa ismullaah oo mansuub ah calaamatu nasbuhuna waa fatxaha ismullaah marna waa mebni laba jeerna waa mucrab mayla socotaa hadda ismullaah saddex baan u qaybinay inuu yahay mufrad inuu yahay mudaaf inuu yahay shabiih bilmudaaf goormuu mebni yahay ismullaah markuu mufradka yahay oo qura ayuu mebni yahay goormuu ismullah uu mucrab noqonayaa culima mucrab aad odhanaysid mansuub wa calaamatu nasbi aad odhanaysid ismullah goormuu mucrab yahay ismullah wuxuu mucrab yahay laba jeer hadu mudaaf yahay iyo hadduu shabiih bilmudaaf yahay labadaa jeerunbuu mucrab yahay khabarka laa bal ka warrama khabarka laa waa khabarkii mubtadaha oo kale khabarkii mubtadaha ma ka habaabaysiin ardayay khabarka mubtaduhu muxuu ahaa bal khabarka mubtadaha ka warkeena muxuu ahaa khabarka mubtaduhu shan buu ahaa inuu mufrad yahay inuu jumla ismiya yahay inuu jumla ficliya yahay inuu daraf yahay inuu jaar iyo majruur yahay khabarka lana waa shantaas khabarka la waa maxay baynu waa shantaa haddaba markaad doonaysa cashirkeennan inaad ogaato shanta khabarka iyo saddexda ismiga isku dhufo shanta khabarka iyo saddexda ismiga isku dhufo maxaa kuu soo baxaya saddex shan lagu dhuftay shan iyo toban sow ma aha cashirkeennan ardayga bilowga ah waxaa loogu talagalay shan iyo toban suura inuu ka keeno shan iyo toban suura inuu ka keeno laakiin hadda la soco boqolaal buu dhaafaya marka ardayga kale marka suwarka layskugu habaynaye shan iyo toban suuro ayaa lagama maarmaana waayo khabarkii waxaynu nidhi khabarkii waa maxay baynu nidhi waa shan hamsa ismigiina waa alaaa alaaa fi hamsa hamsata cashar baa kuu soo baxaya haddaan ismullah aan mufrad ka dhigo ismullah haddaan mufrad ka dhigo khabarku shantii buu noqon oo maxaan odhan laa rajula xaadirun xaadirun hadda waa mufrad haddaan doono maxaan odhan laa rajula yadhabu ila suuq waa jumla ficliya haddaan doono maxaan odhan laa rajula kitaabuhu daa'icun waa jumla ismiya haddaan doono maxaan odhan laa rajula khalfa almasjid waa darafki haddaan doono maxaan odhan laa rajula fi suuq waa jaariya majruurki hadda iminka ismigii laa waa rajul oo waa mufrad khabarkiibaa laakiin shan qaybood noqday haddaan ismiga laa mudaaf ka dhigana khabarku muxuu noqoni sidaasoo kale umu shan suuro noqon haddaan ismiga laam aan ka dhigo shabiih bilmudaafna khabarku shantii unbuu noqoni saddexdan ismi ayuu khabarku mid kastiba shantii noqonaya shan iyo tobankaa suuro ayuu cashirkeennu insha alla halkaana ku egaanaya waxaynu uga gudubnay baabka munaadaha la yidhaah munaadaha ayaynu uga gudubnay waxaan u malaynayaa hadda waxaa heer laysku yeedho ayaynu gaadhnay waa laynoo yeedhay kitaabku wuu inoo yeedhayaa intii hore oo dhan laynooma yeedhaynin baabulmunaadaa hadda waa laynoo yeedhayaa waxay ka dhigan tahay ardayoo waxwaad waad kala garanaysaa hadda saasaan filaya waa in munaadihii aynu gaadhnaa icraabka maxaa ugu horreeyey rafcaha ma taqaanaa icraabka horta yaa loo horraysiiya marka laga warramayo marfuucaadka mansuubaadka makfuudaadka yaa la horraysiiyaa marfuucaadka yaa ku xiga mansuubaadka yaa ku xiga makfuudaad waxaa la yidhi marfuucaadka waxaa rafcaha loogu horraysiiya ma garanaysaa ardaygu qof kaste oo aqoontu ay ka maran tahay cadowgu u yahay waxaanu dhiganayo wuu isla sarreeyaa dee rafcaha sarreeye horeysi ardayga bilaabaya waa arday isla sarreeya oo isle waxba kaama maqna ayuu bilaabaa dhexda markuu marayuu nasbo mansuub wiise soo taagaa markaasuu dib u eega wararta maxaa kaa maqnaa mansuub cashirkii ma dhammaanaya dee waaba makfuud ardaygii isagoo foorara oo og ceebtiisii iyo aqoon la-aantiisii og ayuu horta kitaabkii dhammaanaya waa khafduhu waa ka ugu dambeeyo ogaan baa khafdo xagga dambe loo mariyey nasbana ogaan baa dhexda loo dhigay rafcana ogaan baa loogu horraysiiyey waa qaab ay ugu talagaleen culimada qoraysay inay ardayga ku qiimeeyaan weeyo qiimayn kale weeye hadaba culim waxaynu ogaanaynaa munaade waa laynoo dhawaaqayaa maanta bal hadaba aynu eegna munaadaha talow munaadow maxaa tahay culimo almunaada waa qofka loo dhawaaqayo soomaalida iyo carabtu way kala duwan yihiin ninka carabkiihi hadduu maxamed u dhawaaqis yidhaahdo maxamed xagga ka horaysa ayuu soo daraa yaa muxuu odhanayaa markaa ya muxamed buu odhanayaa ninka soomaaligiihina muxamed markuu u dhawaaqayo xagga dambe ayuu kaga daraa ow muxamed balu dhawaaq muxamedow eeg cali balu dhawaaq caliyow eeg eeg inta dhawaaqan dambe owdi waa erey tusaya in waxani wax loo dhawaaqayo yahay eeg inaguna xagga dambaynu wax kaga darnay qofka carabkiina xagga hore ayuu wax kaga daraya waa ayla socotaabaanu malayn haddaba carabta marka la doonayo luqa alcarabiya adawaadka nidaha loo yaqaana waa sideed halkan shan qodob baynu ku arkayna insha allah yaa waa la yskugu dhawaaqaa ereyga yaaa maxaad odhan markaa yaa muxammadu haddaad doontana hamsaa loogu dhawaaqaa qofka oo maxaad odhan hamseba loogu dhawaaq a muxammadu a muxammadu abinta dahri cindii kullu bintin fakayfa wasalti anti min azixaami abinta dahri waa munaaduu markuu qariib yahay ka loo dhawaaqaya markuu qariib yahay ayaa a loogu dhawaaqaa a muxamadu muxamedow a caliyu caliyow innaga eeg ka fog iyo ka dhow codkaynu ku kala saarnaa innaga qofku hadduu kuu dhow yahayna aaya hoos baa loola hadlaa caliyow hadduu kaa fog yahayna waa la qayliyaa soo caynkaa maaha af arabigu dee sidaa uu ka duwan yaho waa af ilaahay balaaqo siiyey qofka imikaa ah shan boqol oo sano ka hor dhintay qofku u dhawaaqayay inuu ka fogaa iyo inuu u dhawaa waad garanaysaa shan boqol oo sano ka hor buu dhawaaqay haddana qofku u dhawaaqayay inuu fogaa'iyo inuu dhawaa baad garanaysaa oo ni codkiiba maadan maqlaynine seed ku garan haddii maqal wax lagu qiimaynayo qofka ku maqlayuunbaa qiimayn karaya inaad qof fog u dhawaaqayso iyo inaad qof udhow u dhawaaqayso laakiin wax maqalkaa un ka duwan ayaa af carabiga lagu qiimeeyaa ka kuu dhow iyo ka kaa fog xuruuftaa leh ereyga ayaa haddaad aragto ayaa ayaa ereyga ayaa haddaad aragto waa lilbaciid faqad ayaa raakiban imaa caradta faballiqan muxuu odhan jiray ayaa raakiban imaa caradta faballiqan nadaamaaya min najraana anlaa talaaqiya nadaamaaya min najraana anlaa talaaqiya ayaa raakiban ninkani waa maxbuus jeel buu ku jiraa ninka halkaa maraya uu ka fog yahay dee ayaa raakiban warka faraska fuushanow imaa caradta haddaad makiya madiine aadda buu yidhi faballiqan nadaamaaya min najraana anlaa talaadiya asxaabtayda iga gaadhsiiya inaanaan dib isku arkayn waxaan uga socdaa yaa waa loogu dhawaaqa waa yaa muxamed a waa loogu dhawaaqa waa a muxamed ayaa waa loogu dhawaaqa waa ayaa muxamed imise ad iga haysaa imise ad iga haysaa ey waa loogu dhawaaqa waa ey muxamed imise ad haysaa imisead haysaa she eeyaa waa loogu dhawaaqa eeyaa eeyaa aabbo ya waa sax weeyi eeyaati dhe haddaba eeyaati waa hadal saxa weey eeyaati eeyaa sow hadal soomaali la maaha tiina ka warran tiina sow soomaali lama moodo sawkii nebigu laha kayfa tii waa gabadh kuu dhoweeyi tii waa erey af carabiya tii iyo taa iyo af carabi haddaba eeya haddaan ka horraysiiye ka warran tan u dhawaaqayo de eeyaati tanay weeyaan eeyaati eeg eeyaa inagu waalidkaynu ugu dhawaaqnaa waanu malaynaya ama qofka da'da ila soco shantaa xaraf ayaa loogu dhawaaqaa xarafka koobaad waa yaa ama ha fogaado ama ha dhawaado yaa muxamed xarafka labaad waa hamse waa a yaa loogu dhawaaqaa ada waa lilqariib faqad lilqariib faqad oo maxaad odhan a muxamed qodobka saddexaad waa ey waa lilqariib isna lilqariib weeye isna ey muxamed qodobka afraad waxa weeye eeg eeyaaba ka dhig haddaad doonto ama ayaa ka dhig ayaa waa lilbaciid ayaa ayaadana adaa hore ha loo bedelaa mararka qaar oo maxay la yidhaahdaa ayaada ada hore ha u bedel hayaa baa marka la doono faqala hayaa rabaahu dayfun walaaqidan bixaqika laa taxrimhu jalaylati lama hayaa muxamed baad odhanaysaa xarfunidihii baan halkaa culima ku yara eegnay haddaba munaaduhu mansuubaadkuu ku jiraa munaaduhu yuu ku jiraa baynu nidhi munaaduhu munaaduhu kow mansuubaadka ayuu culima ku jiraa waa waxyaabaha mansuubaadka ka ah ayuu munaaduhu kow ka yahay haddii si kale loo dhigo munaadaha waxa wanaagsanaa in mafcuulun bihiga lagu xijisiiyo munaadaha yaa wanaagsanaa mafcuulun bihiga waayo waxa ahlu taxqiiq oo dhani ay qaateen munaaduhu inuu mafcuulun bihi yahay munaaduhu sidiisa waa mafcuulun bihi bal u dhawaaq maxamed yaa muxamedu muxamed waa mafcuulun bihi muxamed waa mafcuulun bihi haddaba waxa wanaagsanaa mafcuulun bihigii markuu dhammaanayo in lagu xijisiiyo waxaan filayaa ibnu hishaamko kale kutubtiisa meelo ka mida saasuu sameeyey oo markuu mafcuulun bihiga sheegayaa ku xigaya munaadaa ku xigaya waayo ilan munaadu waa qayb mafcuulun bihiga ka tirsane halkaa in lagu sheegaa fiican munaadaha bal haddaba culima aan yaro eegno aqsaamtiisa ama nuqadka cashirka uu ka duulayo qaybaha waynu ogaani aqsaamu lmunaada waa qodobka koobaad aqsaamu lmunaada qodobka labaad waa adawaatu nidaa xuruufta loogu dhawaaqayo qodobka saddexaad waa axkaamu lmunaada qodobka afraad waa tusaalaha saddexdaa inoogu da ama afartaa inoogu da maxaynu nidhi qodobka koobaad aqsaamu lmunaada waa munaaduhu inta qaybood u yeelan qodobka labaadna maxaa loo yaqaanaa qodobka labaad waxa weeye adawaatu nidaa qodobka saddexaadna maxaa loo yaqaan qodobka saddexaad bal shee qodobka saddexaad ya waa axkaamu lmunaada qodobka afraadna sheeg markaa ah, waa amilat lmunaada haddaba culima adawaadka waaban sheegnayba miyaynaan sheegin adawaadka waa imise erey si guud waa sideedee shanuun baynu inagu sheegnay in yaa loogu dhawaaqayo a loogu dhawaaqayo ey loogu dhawaaqayo ayaa loogu dhawaaqayo eeya loogu hayaa loogu dhawaaqayo munaaduhu shan buu u qaybsamay halkanna inuu yahay mufrad calama eeg hadda mufrad calama kow mufrad calama inuu yahay tusaalaha iga qoro mufradka calamka ah yaa muxamadaani tusaalaha qoro yaa muxamadaani waa mufrad calamahe eh. mufrad calama yaa muxamadaani mayla socotiin hadda mufrad calama waa maxay tusaalihiisu yaa muxamadaani waa mufrad calama waa qodobka koobaad qodobka labaad culimo inuu munaaduhu noqdo nakira maqsuuda yaa rajulu yaa rajulu nakira maqsuuda yaa rajulu waa qodobka labaad yaa rajulu qodobka saddexaad inuu yahay nakira hayru maqsuuda nakira hayru maqsuuda yaa rajulan yaa rajulan khud biyadi yaa rajulan qodobka afraad inuu yahay mudaaf yaa cabdallah yaa cabdallah yaa cabdallah inuu yahay mudaaf qodobka shanaad inuu yahay shabiih bilmudaaf yaa daalican jabalan yaa daalican jabalan yaa daalican jabalan waa qodobkii shanaad munaadi horta waa shantaa qaybood mufradka calamka ah ayaan u horraysiiyey maxaan u horraysiiyey mufradka maxaa loo jeedaa mufrad calama mufrad calamow maxaa tahay mufradka calamkaa waxaa la yidhaahdaa maa laysa mudaafan walaa shabiihan bilmudaaf wa kaana calaman maxaan ku yidhi maa laysa mudaafan walaa shabiihan bilmudaaf wa kaana calaman egeeg waa waxa aan ahayn maa laysa mudaafan horta kow mudaaf ma aha shabiih bilmudaafna ma aha caalamna wuu noqday hadduu doonayo musane ha ahaado hadduu doonayo jamacii mudakaru saalim ha ahaado hadduu doonayo jamac mu'anasu saalim ha ahaado hadduu doonayo jamcu tagsiir ha ahaado hadduu doonayo mufradkii caadiga ahaa ha ahaado muxamed muna mufrad ahayn markaa yaa muxamedu ka warrama muxamed horta ma mudaaf baa muxamed maaha mudaaf haddaama shabiih bilmudaaf baa shabiih bilmudaafna ma aha eh, calam ma yahay haa waa calam oka dee waa mufrad calama markaa yaa muxamedu yaa muxamedani ka warran yaa muxamedani waa mufrad calama oo sawta musanaa war musanaha iyo jamacyaduba maanta mufrad calamay ku jiraan hadduuna mudaafna ahayn shabiih bimudaafna ahayn walow musanaba ha ahaada ama jamacba ha ahaadee mufrad calama unbuu kuu noqoni haddaba culimo mufradka calamkaa ah, xeerkiisa ilo ogow saw in la nasbiyo ma ahayn la nasbin maayo eh waxa lagu binayni wixii lagu rafcin jiray maxaa lagu binayn baan ku yidhi wixii lagu rafcin jiray moxamed haddaad godaysa maxaad ku godi damo dee damo igu bine markaa maxaad odhan maxamed markaad u dhawaaqayso yaa muxamadu waa mabniyun calaa maa yurfacu bihi yaa muxamadu hadda ha tanwiin lama ogola yaa muxamadu oo muxamed sawnaga mansuubaadkii ku jirna godaalkani xagguu ka yimid maynan mansuubaadkii ku jirin war waa mebni mebni baa la yidhaahdaa mebniguna waa xarako xarakatulbina la yidhahyo iska qaataye maxalka hoosta ayuu ka nasbisan yahay maxalku fii maxali nasbin yahay yaa muxamadu waa munaada mabniyun cala dami fii maxali nasbin bal hadda musane ka dhig muxamed laba maxamed u dhawaaq yaa muxamedayni ha odhanin yaa muxamedayni ha odhan maxaan odhanayaa wixii lagu rafcin jiray ku binee musanaha maxaa lagu rafcin jiray alif dee alifkii ku binee maxay dhe markaa yaa muxamedani waa munaada mabniyun cala lalif fii maxali nasbin liannahu mufrad calam waa mabniyun cala lalif alif baa lagu binaynayaa wana fii maxali naصbin ya muxamadaani waa mabniyun calى اlأli fii maxali naصbin ya muxamadaani mayla socotiin hadda si fiican ya muxamadaani haddaan jamac mudakaru saalim u dhawaaqaya maxaan odhan wow baan ku binayni maxaan odhan ya muxamaduna ya muxamadiina ha odhan ya muxamaduna waa fii maxali naصbin mabniyun calى اlwaaw lأnnahu mudkr lأnnahu mufrad calam mufradkii calamkaa ah mayla fahanteen in la binaynayo maxaana lagu binayn waxa lagu binayni waa mabniyun calaa maa yurfacu bihi wixii lagu rafcin jiray baa lagu binayni haddaba culima waxaad ogaatiin tanwiin looma yeelayo waa mamnuuc in tanwiin loo yeelaa wax tanwiina looma yeeli karo wax tanwiina waxa la arkay hal nin oo gabayaa ah ayaa gabaygiisa la arkay wax tanwiin u yeelay cashmaawiga laba ma haysin laba sooma haysin nin axwas alansaari la odhan jiray axwas alansaari ayaa gabaygan tirinaya wuxuu yidhi axwas alansaari salaam ullahi ya madaruun calayha walaysa calayka ya madaru salaamu faطalliqhaa falasta lahaa bikufiin wailaa yaclu mafriqaka alxusaamu wuxuu leeyahay axwas alansaari salaamullaahi ilaahay salaantiisu yaa madarun madarow calayhaa xaaskaaga dusheeda ha ahaato ilaahay salaantiisu xaaskaaga dusheeda ha ahaato buu yidhi walaysa calayka adiga dushaada ma ahaato yaa madaru madarow asalaamu wax salaanihi wuxuu idhi xaaskaaga waan salaamayaaye adigase kuma salaamayo waad aragtaa ninkan waxoogaa idibdaraa ka yar muuqata soo maaha akhtaabaa ku jirta gabaygan soo maaha eeg waxaynu u jeednaa innagu ma baadhayno u fiirso salaamullaahi yaa madarun madar waa mufrad calamahe inuu maxay ugu dhawaaqay ahay yaa madaru inuu yaa madaru yidha ayuu godaal qura keenay ahay yaa madarun ayuu yidhi oo damatayn buu meesha keenay waxaynu ognahay ninkan axwas ah iyo xaaskiisuba magaaladii ay deganaayeen bay ka qaxeen waa gabaygan sababtuu tiriyey magaaladay deganaayeen markay ka qaxeen xaaskiisa gabadhay walaala yihiin magaalo ay degan yihiin bay aadeen reerkii lagu soo qaxay ayaa si aad u sharaf le u soo dhoweeyey wax kaste oo ay u baahnaayeen oo meel la dega ah, oo wax la cuno ah, oo si qiimale qiimale ayaa loo soo dhoweeyey axwaskan ah, gabayga tirinaya iyo xaaskiisii iyo ubadkiisii baa la soo dhoweeyey laakiin nasiib axwaskani gabadhan ay xaaskiisa walaalaha yihiin in la guursaday unbuu og yahay ninka guursaday ma yaqaan waa ninkan hadda soo dhoweeyey gabadhu gabadhaadu qurux badan bay ahayd ninka guursaday nin aad u foolxun buu ahaa madarkana aad u fool xumaa markuu axwaskani arkay gabadhii ninka guursaday oo aad u foolxun iyo gabadhii aad u qurux badan wuu u qaadan waayo marna inantunbuu eegaa marna ninka guursaday unbuu eegaa markuu cabbaar aamusnaa ayuu gabaygan tiriyey kamaba qarsanayo ninka haddaba reerkii soo dhoweeyey wuxuu idhi salaamullaahi ilaahay salaantiisu yaa madarun madarow calayhaa xaaskaaga dusheeda ha ahaato walaysa calayka adiga dushaada hayayna ahaanin ya madaru madarow asalaamu war xaaskaaga waan salaamayaa ee adig kuma salaamaya buu yidhi uu la teliye wuxuu yidhi fadalliqha tala amar ku jiro ayuu siiyo wuxu yidhi fadalliqha gabadha fur buu yidhi gabadha fur buu yidhi falasta lahaa bikufin uma qalantida fur buu yidhi wa ilaa yacluu mafriqaka alxusaamu haddaad furi weydo bartaa maskax garaadaan seefkaaga dhufan buu yidhi markuu u hanjabay uu gabadhii inuu furana amray ayuu wadaadkii meheriyey sii eegay markaasuu yidhi falaa afara ilaahu limunkixiiha ilaah waxaan kaa baryayaa buu yidhi wadaadkiinantaa guuriyey dembigiisa ha dhaafin buu yidhi reerkaasi inta isqabaan muindhala aabuu leey bal wadaadku cidduu isku meherinayaag innagu waxaynu u jeednaa haddaba gabaygan aynu arkayno salaamullaahi yaa madarun calayha gabaygan bal eeg hadda innagu madarun baan doonaynaa yaa madarun eeg tanwiin damatayna ayuu siiyey tanwiin muxuu siiyey damatayna ayuu siiyey gabayaaga carbeed waxaa la arkay ragga qaaroo intay damataynkiiba ka daayeen fadxatayn ula wareegay nin la jiray muhalhil bin rabiica waa nin mashhuura weeyaan afartan sannadood dagaal socday oo xarbul basuuse laydhaa ninkii hogaaminayey weeyaan suugaanta carbeed si adag buu ugu jiraa ninkaasi waxaa loo yaqaanaa waa ninka mahmahda la yidhaha akhi saalim laatusalim miyaad maqasheen akhi saalim laatusalim mahmahdaasi isagay ku soo baxday waa muhalhil walaashii ayaa gabay tirinaysa oo nin aad iyo aad dagaalyahan u ana u ahaa dee waa ninkii libaaxa intuu feedhay feedhka uu u dhintay waxyaabo badan buu leeyahay ucjubooyin badan buu leeyahay ninkaasi haddaad kitaabkiisa u baahatiin ziir saalim baa la yidhaahdaa kitaabkaa ayaad in badan ka heli doontiin ziir saalim baa la maktabad jidda ku taalla oo jariir la yidhaha ka helay isagoo aad u badan kale qiimihiisa aad qaaligaga dhigeenoo xabaduun baan ka soo qaatay waxaa jira ninkaa muhalil ah dagaalkaa ballaadhan ee xarbulbasuusa loo yaqaanay afartanka sannadood socday markii uu dagaalka ku jiray ayay walaashi maalin gabay tirisay isagaa hadlaya walaashiibaa ayuu ku soo baxay walaashii laabta garaacaysu ku soo baxay markaasuu iyadu gabayga ma tirina isagaa gabayga tiriyey wuxuu yidhi darabad sadraha ilaya waqaalad yaa cadiyaan laqad waqaad kalawaaqi darabad sadraha ilaya laabtay garaacday intay xaggayga u soo dhaqaaqday buu yidhi darabad sadraha ilaya waqaalad waxay tidhi yaa cadiyan iyo yaa labadaba waa la yaa cadiyan iyo yaa cudayan yaa cadiyan haddaynu nidhaa maxaa loo baahnaa kelmaddaa balu fiirsada maxaa loo baahnaa yaa cadiyan in maxay la yidhaah in godaal qura la siiyaa loo baahnaa eeg kan gabaygan aynu haynaa yaa madaruun buu inoo damatay inbuu siiyey isna muxuu yidhi muhalil binu rabiicana yaa cadiyu halkuu ka odhan lahaa ama yaa cadiyuunba uu ka odhan lahaa haddii shaadkanba la eegayo yaa cadiyan fadxatayn buuba u bedeshay mufradkii culima waynu ka bal waxaad ila egtiin nakirada maqsuudadaa ah, annakira almaqsuuda nakiradu hadday tahay annakira almaqsuudata loo yaqaano nakirada maqsuudada ah waa maxay annakira almaqsuuda cilmu nakirada maqsuudadihi waxa weeye waxa weye maa laysa mudaafan walaa shabiihan bilmudaaf wa kaanat nakiratan maqsuuda eeg waa shayga aan mudaafka ahayn shabiih bilmudaafna aan ahayn nakiro loo qasdayana ah nakiro loo qasdayo bal haddayla soco bal nin gaara la hadal nin gaara maxaan odhanayaa nin gaara haddaan la hadlayo yaa rajul isna eeg waa mabniyun calaa maa yurfac bihi haddii dame lagu rafcin jiray damaad ku binayn haddii alif lagu rafcin jirayna alif baad ku binayn haddii wow lagu rafcin jirayna wow baad ku binayn tanwiinna waa ka mamnuuc waana fii maxalli nasbino waa mebni waa nakirada maqsuudadihi maxaan odhanayaa marka yaa rajulu war mar uun god waa nin gaara laakiin ile waa nakira maqsuude yaa rajulu bal ii macne haddaba yaa rajulu yaa rajulu ninkanow dheh ninow ha odhan ninow maaha sheekhow waa ninkanow yaa rajulu yaa daalibu bal ii macne haddaba yaa daalibu yaa daalibu ma ardayowba war ardayganow dheh yaa daalibu ardayganow yaa shurdiyu ii macne haddaba yaa shurdiyu askariganow waa askari ka hor jooga laakiin waa nakiro yaa shurdiyu askariganow mayla socotaa hadda labadaasa haddaba mebniya culima shanta qaybood labadaasunbaa mebniya waa mufradka calamka ah iyo nakirada maqsuudada ah bal qodobka saddexaad nakira hayru maqsuuda ila eg hadda qodobka saddexaad maxaynu nidhi maxaa layla eegayaa nakira hayru maqsuuda qodobka saddexaad ee loo yaqaano oo la yidhaha nakira hayru maqsuuda bal qodobkan ila eg culima markaan doonayna nakira hayru maqsuuda markaynu eh, nakira hayru maqsuuda waa nakiro aan loo qasdaynin nin gaaraba maahe nin unbaad la hadlaysaa magaca nin a ah unbaad la hadlaysaa war fadxatayn iska sii hadduu mufrad caadiya yahay waxaa la yidhaha maa laysa mudaafan walaa shabiihan bilmudaaf wa kaanat nakira hayra maqsuuda kolkaa iyadu waa mansuub fadxaad ku nasbini oo yabaad ku nasbini oo waxaad doontaad ku nasbinaysaa maxaan odhanayaa yaa rajulan khud biyadii yaa rajulan hadda ardaya intaa u fiirsada cashirka nuxurka iyo ujeeddadiisa maanan fahmin haddaad labadaa isku si ku macnayso yaa rajulu iyo yaa rajulan yaa rajulu muxuu ahaa waa maqsuuda isagu iyo muxu yaa rajulu waa ninkanow ninka hortaagan yaa rajulan waa maxay ninow ar rajulan waa maxay macnaheegu waa ninow nin la garanayaba maaha aha magaca ninow uun wax lo indhoolaho kalaa isticmaalaya indhoolaa maqlay nin rag meesha ka sheekaynaya kolkaa isagu ma raba nin gaare wuxuu raba wax gacanta qabto albaabka ka saara yaa rajulan khud biyadii buu odhanaya yaa rajulan khud biyadii yaa shurdiyan waa maxay macneegu yaa shurdiyan ma askariganow ma mise waa askariyow waa askariyow yaa shurdiyu waa maxay macneegu yaa shurdiyu askariganow weeyi haddaba waxaad u fiirsataa yaa shurdiyaani waa maxay yaa shurdiyani haddii alif lagu daro waa maqsuudo waa laba ninoo gaara yaa shurdiyani waa maxay waa labadiinnan askariyow yaa shurdiyayni haddaan ya-da ku darana waa mansuuba waa hayru maqsuuda yaa shurdiyayni waa laba askariyow laba gaara ma aha yaa shurdiyayni laba askariyow un weeyaan labadan askariyow maaha waa yaa shurdiyayn laba askariyow magacaa labada ah ee askara cid qaadatay ardayo hadda waxaad u fiirsataa aayaddan qur'aanka ah maxaad qulnaa waxaanu nidhi yaa naaru kunii berdan yaa naaru ma naaraybaa kunii berdan qabow ahaw haddii naaray qabow ahaw aad ku macnayso adduunka waxa dab jiro o dhani qabow buu noqon lahaa ma qabowba yaa bidaliili mushaahada waa maxay dabku ma qabowba mise maaha qabow yaa naaru waa maxay macnaheegu markaa yaa naaru naaray maaha waa naartanay waa mid gaara waa tii nebi ibraahim lagu tuuray yaa naaru naartaney kuunii berdan qabow ahaw kuunii berdan yaa wasalaaman calaa ibraahiim badbaadi welibana nebi ibraahim kolkaa yaa naaru ma nakira maqsuuda mise nakira hayru maqsuuda maqsuuda mise hayru maqsuuda waa maqsuuda weeye culima mudaafku isaguna waa mucrab mudaafku isna waa mucrab muxuu noqonayaa mudaafku yaa cabdallah wey waa mansuub waa inaan fadxadiisii siinaa hadduu mufrad yahay yadiisii waa inaan siinaa sida yaa saaxiibey asijni oo kale yaa saaxiibey yadaasaa lagu nasbinaya yaa saaxiibey asijni kitaabkeenna horaan kusoo tilmaanay labadayda jeelka igula jiro inaadan odhanaynin labadayda saaxiibee jeelka uma odhanaysid yaa saaxiibey asijni labada jeelka ku jiro weeyi labadan jeelka saaxiibka war yadan yaaulmutakalim hamoodin yaa saaxiibey yadan yaaulmutakalim ma aha labadayda saaxiibow ma aha waa yadan yadii musanaha weeyaan yaa saaxiibayni bay ahaydoo saaxiibayni waa markii mudaaf laga dhigay maxaa la xadfay arnuuntaa la xadfayaa bes yaa saaxiibey asijni marka al ay daba dhacdana yada iska kasri dee liltiqaa'i saakinayn yaa saaxiibeyi sijni labada jeelka ku saaxiibka ahow culimo waxaa jira shabiih bilmudaaf wax loo yaqaan shabiih bilmudaaf tale waa ka caynkeeya isagu shabiih bilmudaaf waa ka caynkeeya waxa weeye ismiga inta badan tanwiin buu sitaa fadxatayn buu iska sitaa inta badan fadxatayn buu sitaa waxa ka dambeeya erey mansuub oo mafcuulun bihinimo uu u nasbistay ama erey marfuuc oo faacilnimo ama naa'ibu faacilnimo uu u rafcistay ama eray jaar iyo majruura oo isaga ku xidhan markaasuu khabarkuna kuwaa kasii dambayni shabiih bilmudaaf yaa maxmuudan ficluhu yaa maxmuudan ficluhu mayla socotaa hadda yaa maxmuudan ficluhu laa tabcud waxaad odhanaysaa yaa maxmuudan ficluhu laa tabcud warkaa uu ficilkiisu maxmuudka yahow ha fogaan yaa maxmuudan ficluhu away munaadihii hadda yaa maxmuudan ficluhu away munaadihii waa maxmuudan ayaa munaadaa waa shabiih bilmudaaf waayo tanwiin buu sitaa waxaan ku idhi shabiih bilmudaaf tanwiin buu sitaa inta badan waxaana ka dambeeya erey mansuuba ama marfuuca ama jaariya majruura haddana marfuuc baa ka dambeeya ficluhu ah yaa maxmuudan ficluhu ficluhu baa maxaya ah? waa naaibu faacil maxmuud baa ism mafcuula oo u baahan sidaynu ognahay naaibu faacil nakiradaana waxaa loo yaqaanaa kaana waxaa loo yaqaanaa culima ashabiih bimudaaf baa la yidhaha ashabiih bimudaaf ila soco haddaba baab lmunaada almunaadaa munaaduhu khamsatu anwaacin waa shan nooc munaaduhu culima waa shan nooc ayaynu nidhi munaadaha marka laga warbixinayo munaaduhu sidiisaba shan nooc buu noqonayaa baab lmunaada almunaadaa munaaduhu khamsatu anwaacin waa shan nooc munaaduhu shan nooc ayuu noqonaya almufradu alcalamu waa mufradka calamka ah qodobka koobaad waa maxay baynu nidhi waa almufradu alcalamu mufradka calamka ah waa kow qodobka labaad wanakiratu lmaqsuuda waa nakirada maqsuudada ah qodobka labaad waa maxay baynu nidhi waa annakira almaqsuuda qodobka saddexaad wanakiratu hayru lmaqsuuda waa nakirada aan loo qasdaynin qodobka afraadna waa almudaaf qodobka shanaadna waa shabiih bilmudaafka mudaafka shabahaya axkaamtiina waa intan fa ama almufradu alcalamu mufradka calamka ah wa nakiratu lmaqsuuda iyo nakirada maqsuudada ah fa yubnayaani labadaba waxaa lagu bineeyaa calaa dami damaa lagu bineeyaa min hayri tanwiinin tanwiin la'aantii labadaba waa la binayni tanwiinina ma jirto sida yaa zaydu zaydow wa yaa rajulu ninkanow ninow ma aha waa labadaasi waa mebni hadaba sheekha waxa lagu qabsaday kelmaddan uu ina yidhi fa yubnayaani calaa ma haysaa sheekhow hadday musano yihiin maxaa lagu binayn ma yaa yaa zaydanu baan idhaa maangodaa war alif kolkaa maxay ahayd qaaciidadu in maxay la yidhaah yubnayaani calaa maa yurfacaani bihi waxayna wixii lagu rafcin jiray wa alaaatu lbaaqiya saddexda soo hadhay waa saddexdee nakira hayru maqsuuda mudaaf iyo shabiih bilmudaaf wa alaaatu lbaaqiya saddexda soo hadhay mansuubatun waa la nasbin laa hayru wax kaloo bannaaniisa ma jiro saddexda soo hadhayba waa la nasbin wax kaloo bannaanina ma jiro insha allah cashirkan oo kale kitaabkeennii hore hadduu ardaygu dib ugu noqdo axkaam aad uga waafiya ayuu ka soo heli doonaa halka ayuu cashirkeennu maanta inoogu joogi wallahu subxaanahu tacaala aclaa waaclam